slam qaal man akala ninkii cuna bimuslimin muslim dartii ku cuna uklatan cunto ama raashiin ama dhaqaala ku qaata faina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yuطcimuhu wuu quudinayaa ruuxii muslimka wax ku cunay midlahaa cunitaanka oo kale yuu min jahannamo ka siinaya ruuxu muslima cirdigii ninkii cuna ama xanta oo ninay cadow yihiin ku xanta ama wax ka sheega ama jaajuusa inta way soo gelaysa laba muslimiina ah isku dhacday oo xogow xinif baa ka dhaxaysa iyo isqoonsi iyo dacaayad iyo fayliska goyn baa ka dhaxaysa ninkii ay ninkan colka haayeen baad intaad u tagtaa tiri hebel waa kan oo waa nooca ah, oo waa saa siriisi baad bixisa nin fiican baa tahay xogow kiti kodhowgu kuu dhiibay xogow biyo cabaalah ayuu ku siiyey naar wey ayib haddaabaad marka cadow u jaajuusayso oo sirtii muslimiintaada cadow u geynayso iska badaayode gaalo aad u geynayso ayib taasaa laga hadlaayo man akala ninku ku cuna bimuslimin muslim sababkii uklatan cunto yacni luqma min aطacaam fa ina allaha ilaahay subxaanahu wa yucimu ruuxa asaga wuxuu quudiya oo siiyaa milahaa ti oo kale min jahannama maalinka qiyaamo maalinka qiyaamo cad jahannama ka mida ah afka lagu gelinaya waman kusiya ninkii lagu aradbaxsho oo dhar loo iibsho birajulin muslimin ruux muslima sababkiibaa dhar loogu iibiya wax ka sheegay ama uu xantay ama uu caayabaa lagu aradbaxshay wax kale maayo tii shaadkan ku yidhi wax kale maayo cumadan balba jumcaha ku tuko khamiis buu kuu dhiibay waxa lagugu siinayana waa ruux muslima dabargoyntii iyo faylgoyntii iyo xumayntii iyo wax ka sheegintii idan waxa waad ku qaadanaysa mushkaayadda iyo xooguga bakshiishkaad ku qaadanayso waa ruux muslima ceebtii faina allaha caza wajal yaksuuhu ninkii asaga waa ku arad bixinaya min jahanama jahanama ka arad bixinaya maalinka qiyaama xoogow dharo jahanama laga soo geeya lagu gelinaya yani qidca naar ah isku joog naar ah baa lagu gelin ayib kamiis naara guusii koofiyad naara lagu gelinaya faina allaha rabbi subxaanahu wa tacaala ninkii asaga wuxuu ka arad bixinaya min jahanama jahanama xaggeeda waman qaama ninkii istaaga birajulin muslimin ruux muslimin la istaaga maqaama riyaa'in boos istusitaan iyo wa sumcatin iyo sheegitaan yacnii ruux muslima ayaad la istaagtay maqaama riyaa'in wa sumca bimacnaa wadaaduhu waxay leeyihiin nin boqora ama madaxweyneha ama xoogo magac leh baad u tagtay nin baad ammaanaysaa ammaantii iyo asagii wax ka sheegiisii iyo quruxdiisii iyo wanaaggii aad shuuro ku samaysay wax lagugu siiyey cibaadadiisi qarsoonayd wanaaggiisii qarsoonaa diintiisii dhaqankiisi suubanaa eed sheegtay baad wax ku qaadatay idan asagiina cibaadadiisii khaaliskeed ee qarsoonayd ee asturayd baad bannaanka keentay oo shuhra iyo tashiir baad ku samaysay idan raashin ba adiga waxaa laguu siiyey iyo xoolaad ku qaadatay xaaraan bay kugu tahay waxaa kaloo dhici karta inaa loo jeedo maqaama rayaa-in bimacnaa adaa waxaa isku muujisay inaad tahay hebel oo kale fadligiisi iyo cilmigiisi iyo aqoontiisi aad leedahay intaba waa la sheegaa waman qaaman e, e, ruuxi istaaga wey birajulin muslimin ruux muslima la istaaga maqaama riyaa'in istusid maqaamkeed iyo wa sumcatin ha lagaa sheega maqaamkeed fa ina allaha rabbi subxaanahu wa tacaala yaquumu wuu la istaagayaa bihi ninka arrintaas sameeyey maalinka qiyaama maqaama riyaa'in wa sumca yowma alqiyaamati annagoo lagu caban wey saad ninkaa u tashiirisay ee daalacan ooga dhigtay eed ummadda u dhex dhigtay baa aduuna maalinka qyaama lagugu ceebanayaa amaama alkhalaa'iq wa ru'uus alashhaad idan marka xadiidku halkaasuu maraya idan waxaa weye dadka muslimiinta ah waa in farha laga qaado lean ruuxu muslimka wuxuu jeclaa in ceebtiisu asturaato wuxuu jeclaa in camalkiisi iyo waxqabadkiisi iyo diintiisu asturaato wuxuu jeclaa sadaqadiisu inay asturaato wuxuu jeclaa waxqabadkiisa diineed inuu u qarsoonaado inaad ku shaacabtood meelaha la tagtood hebel ka sheekayso asaguna uu dhibsanayo halkaasaad soo gelaysaa ama haddayba tahay cay iyo wax ka sheeg iyo xumayn asaga ah labada hore wey hadday xataa wanaag tahayna qaybta dambaad soo gelaysaa asago hadduu dhibsanayo ayb ama baqiya bn waliid faqad saraxa bitaxdiid cinda eh, albayhaqi iyuu ku caddeeyo meesha hadda xadaanaa baqiya can ibni hawbaan baa hadda inoo qoran laakiin xadaanii ibnu hawbaan ayuu leeyay cinda albayhaqi magxuula shaamin asaguna waa mudlis cancanadiisuna waxaa mutaabiceeyey axfadu ahli shaam cala iطlaaq sulaymaan ibnu muusa alashdaq ninkii loo yaqaana mutaabiceeyey xadiidkuna duruq fara badan buu le cinda axmed wa cinda usaama ibn abi xaariث wa cinda ibn abi caasim fi اlaaxaad wاlmathani iyo keyrkood xaari ibn usaama ujeeda baabu maa laa yajuuzu min allacibi wاlmizaax wuxuu baab yahay ciyaartaan banaanayn iyo kaftanka aan bannaanayn xadaثna caasim ibn caliy ibn caasim saduuq rabama wahima قال xadaثna بن أbي ذئب bdmaan n mحamed بn cbdرحmaan بn أbي ذئب can cabdmtiqaat atbaac الtaaبiciin wey weliba kibaartooda ku jiraan in aad culus ba in badanna waynu soo maray can cabdالlaahi بn saaئب can abiihi lahu wlأbihi صuxba cabdالlahi بn saaئب iyo abihi saaئb labaduba waa صaxaabo wey can jadihi awogii qaala wuxuu idhi samictu rasuل اlah sl slam rasuulka ilaahi baan maqlay radi allahu tacaala canhu sumcd rasul sl l yani wuxuu ujeeda yaquul ani yacni bay u qoran laakiin meelaha qaarkood yacni way ka dhacsan tahay can cabdillaahi ibnu saa'ib ibna abi saa'ib ibna caabid baa loo yaqaana magaciisa cabdullahi ibnu saa'ib ibna abi saa'ib ibna caabid can abiihi aabbihii oo saa'ib ah can jaddihi oo abu saa'ibka ah wey labadaasa soxbale ama wiilka cabdullahi asagoo saxaabi ma waa taabici jaliil ah ayib qaala wuxuu uhi jadko samictu rasulla rasuulka ilah baan maqlayo yaquul ay yacni wuxuu u jeeda yaquulu leh laa ya'khud axadukum kinyuusan qaadin mataaca saaxibihi saaxiibkii alaabtiisa ninka muslimka walaalka alaabtiisa ha qaadin laacib yuusan qaadin laaciban isagoo ciyaarhaya ama dheeldheelhaya walaa jaadan dhabna yuusan qaadin isagoo dhab ka tahay iyo isagoo dheeldheelayaba ama ciyaarahayaba marnaba yuusan qaadin faidaa akhada axadukum midkiin hadduu qaado casaa saaxibihi saaxiibkii ushiisa hadduu qaado falyaruddaha ilayhi ha u soo celiyo wfii sunani abi daawuud laa yaxilu limuslimi an yurawica muslima muslim oo ma bannaano inuu muslim kale ka nixiyo ama argagixiyo ruuxuu markuu soo tooso kabihii waayo wuu wereerhayaa dabdabdab agguba kabihiha kaa qaata ruuxuu ku fikiraya dacaskuu xidhan lahaa xaabaduu ku gaari lahaa kadibna wixii qaaday buu ku fikirhaya kabti baad ka qarisay mobaylkii baad ka qarisay kitaabkii baad ka qarisay ruuxu waa naxaxaya idan waad ka argixisa lama ogolo laa yaahudu axadukum midkiiusan qaadin mataaca saaibii saaxiibkii alaabtiisa yuusan qaadin baa laaciban asagoo ciyaarhaya walaa jaadan asagoo dhabka tahay midnaba lama ogolo faidaa akhada axadukum casaa saaxibii falyarudha u celiya ilayhi ayib axaadiis saxiixa weeye xaafid mublix uu leeyahay isnaaduhu saxiix fi aladaab asharciya majalka saddexaad afar sheekhuna xasan bu lakin sida raaj xadiku saxiix wey baabu addaal cala alkhayri wuxuu baab yahay khayrka ruuxii ummadda tusahayey xadaثana moxamed bnu kaiir alcabdi min kibaar shuyuukh اlbukhaari qaala akhbarana sufyaan aلthawri can alacmash sulaymaan ibn mihraan can abi camr الshaybani min rijaal aljamaca can abi mascuud alansaari waa min iqaati الtaabiciin weeye weliba rijaal aljamaca weeye abi camr ashaybani abi camrin الshaybani qaala wuxu uhi saxaabiga abi mascuud jaءa rajulu nin baa nabiga u yimid jaءa rajul nin baa yimid ila الnabiyi rasuulka u yimid salawatu llah waslamu alayh faqaala wuxuuna yidhi inii anugu nabi maxamedow ubdica bi waa la igaadid tiray ibdaac waa maxay waa marka aad gaadid weydoba dameer iyo baqal iyo faras iyo gamaan iyo riti midnaba si wada baabuur iyo wax kale inii anugu ubdica bi waa la igaadid tiray weliba markuu gaadidku uu ku socon waayo wey gacanna gacanteeda waa ku jir laakiin wuu kaa habsoomay cilad baa ku soo baxday meella kaaga dhaqaaqi maartig wuxuu qaadi kara wuxuu qaban kara midna ma jiraan ayib faxmilni nabi maxamedow i xambaar buuhi gaadid isii gaadid ugu xambaar qaala nabi wuxuu uhi laa ajid ma helhayo anuu gaadid ma hayee walaakiin hase yeeshee i'ti fulaanan hebel u tag falacalahu waxaa laga yaabaa an yaxmilka inuu ku qaado ku xambaara hebel baa xogow gaadid ee awr aan ku tuhmaayaay bal hebel u tag buuhi faataahu saxaabigu saxaabigii kale u tegey faxamalahu gaadiidkiibuu siiyo waa xambaaray faata nabiya nabigu u soo laabtay saxaabigii fa ahbaruu arrinkiibuna u sheegay nabi maxamed wuxuu ninkaad ii dirtay runtaabay ahaydoo nin fiican buu noqdo gaadiid buu i siiyey faqaala sal la sl ui man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili aduguna gaadid baa heshay anaguna meesha ajri weyn baan ka helay wey warku waanu kala jabsannay man dalla ruuxu tuso ummadda calaa khayrin wanaag ruuxuu ummadda tusaayey falow ruuxii daalliga ah wuxuu leeyahay milu ajri faacilihi khayrka ninkii sameeyey ajirkiisoo kale leeyahay faacilihi faacil khayr khayrka ruuxii sameeyey ajirkiisoo kale uu leeyahay idan khayrka yaa sameeyey waxaa sameeyey saxaabigii gaadiidka ku siiyey adoo awr la'aana awrka ku siiyey ayib yaasa ku tusay aniga nabi maxameda kala jabsanayso caw marka waa dhammaata hawshii ayib bimacna waa maxay laba ajir bayna isna ajir buu kaa helay ana ajir baan kaa helay laakiin maaha ninka ajirkiisa baan qayb ka qaadan xadiisto dhan ba cadays ninkaas ajirkiisao kaamilu leh idan waxaa laga qaadanaya shaygii ruuxii inaad ama adugu aad lafada wax ugu qabato ama aad tolkay muslimiinta wax uga qabato wey waa ragnimo wixii haddaad hayso walaalka u qabo haddaadan qaban karin ruuxa qaban kara u dir ayib ee markaa khayr iyo wanaag ku tumayso <clears throat> baab اlcaf wالصifxi can الnaas wuxuu baab yahay ummaddoo la cafiyo ayib lagana indhalaabo xumaantooda iyo dhibkooda xadaثana cabduالlahi bn cabdiwahaab abu maxamed albasri ثiqa qaala xadaثana khaalid bn xaariث alhujaymi ثiqaة ma'muun min cuqlaaءi الnaas abu cuثmaan albasri baa loo yaqaana qaala wuxuu uhi xadaثana shucba bn اlxajaaj abu bislaam alwasiطi can hishaam bn zayd ibn anas ثiqa saalix اlxadiiث waa anas wiiluu awow yahay wey hishaam bnu zayd ibnu anas can anasin awowgiibuu ka warinaya saxaabiga jaliilka ana yahuudiyatan haweeney yahuudiyad ah ayaa atat inabiya nabiga u keentay bishaatin neef adhi ah masmuumatin la sumeeyey neef adhiga soo karisay oo sun ay gelisay ayaama khaybar bay ahayde bay nabiga u keentay faakala minhaa nabigu waxbuu ka cunay neefkii sumaysnaabuu nabigu wax ka isticmaalay fajii'a biha markaasaa iyadii la keenay markeedii suntii la dareemay oo bal weliba nabi sal slam cad hilib oo afka uu ku hayay ama gacanta uu ku hayay baa isu sheegay oy nabi maxamedow waan sumaysnahay ha cunin ayib ayadoo bacdu saxaaba eh, ay weliba hilibka cuneen sidii ninkii loo yaqaanay bara ibn macruur oo kale ama bashir macruur saxaabigii uu ahaa idan markii hawsha soo baxaa la yidhi saanta ha qabto saanta la raadiy waa la keen fa biha waa lala yimid waa la qabtay fa qiila waxaa lagu yidhi nabi maxamed alaa naqtulha nabi maxamed maanan dilin maanu dillaha delin sun bay kuu shirqooshay mu'aamaray samaysay dhagar bay samaysay inay ku kaayday doonayso usduug bay u dan lahayd idan waa muxaariba haweeneed hala la dilo qaalana wuxuu la la dili maayo qaala anas wuxuu uhi famaa ziltu kama zuulin acrifuhaa suntii inaan garanayo suntii uu nabi maaligaa isticmaalay lacad buu nabigu roog sal slam inaan dareemayo acrifuhaa shaatadii mansumada iyo sunteeda inaan ka dareemayo fii lahawaati rasuulilahi dhamxaraga nabi maxamed dhamxaraga lahawaadka waa meeshaa daqlahu ku yaalla korkeeda wey sanqaafka kore qaafka iyo kaafku ay ka baxaan meeshaas wey ayib halkaasaan ka dareemaya mugdigeedii yani madow bay ku samaysay xiidihii meesha ku yaalay bay bedeshay sun sun bay ahayd ayb xadiidka laakiin riwaayad kale waxay cadaynayaan ayb in nabigu weydi sal ly slam oo yidhi maxaad noo samaysay waxay tiri waxaan kuu sumeeyey hadduu nebi yahayna ninkan muxamed ah hadduu nebi yahayna waxaan lahaa bay tiri nabi sunkari mayso ama ilaahay baa u sheegi ama jibriil baa ka warrami xogtoo dhanba waa la dilaacinaya hadduu yahay boqor awood helay iyo madaxweyne awood helay iska yahayna hadda haba dhinto ummadda ha ka raaxaysato hadduu nabi yahayna xoba yeeli mayso warkaasaan meesha igu jiray nabigu iska sii daaya marka sii daaya buui kadib isla saacada kadib waxaa warfaadoo geeriyooday saxaabigii hilibka cunay ee bishir ibnu caruur ahaa ayaa geeriyooday kadibna qisaasan baa loo dilay markuu saxaabiga dhintay waa la qabtay qisaasan lahu baa loo dilay ayib marka xadiku wuxuu ka warramayay sii daynta hore ayadoo dhib geysatay oo dembi geysatay oo nebi maxamed iyo saxaabo sumaysay oo mudatay in la dilo buu nabig iska cafiyey laakiin marka dambe saxaabigii ay dishay oo u dhintay hilibka cunay saacadii buu naf baxay idan qisaasan wey ayib marka isma diidaysa nabigu cafiyey kadibna la dilo waxaa weeye waxaa loo dila lilqisaas amaa dhibkay nebiga u geysatay isagu u cafiy waxbana qabsan ayib xaafidku wuxuu kaloo tilmaamaya inay laba qiso tahana waa macquul inay laba goor tahayna waa macquul laakiin qisadu hal qiso weeye ee axaadiisun baa badhna iyadoo dhammaystiran sheegta badhna soo gaabis xadaana muxamed bnu salaam albikandi qaala xadaana abu mucaawiya muxamed bnu khaasim adariir qaala xadaana hishaam ibnu curwa can wahm bni kaysaan mise hishaam ibn xasaan wey ma aqaan ayib wuxuu u qoray ma jira wuxuu u nisbaynaya hishaam an whb bn kaysaan abu nucaym almucalim iq xaafi qaala samictu cabdulahi bn zubayr samictu waxaan maqlay cabdاllahi bn zubayr baan maqlay oo yaquulu cala mimbari mimbarka dushiisa kale khud ilcafwa waamur biاlcurfi waacrid can اljaahiliin qaala wallaahi ilaahay baan biha maa in la qaato iyo wanaagga ummadda la faro ee muusan farin bihaa yani aayadda wey maa amara biha muusan farin an tu'khada in la qaato ila min akhlaaqi الnaas an tu'khada alcafwi wاlcurf ila min akhlaaqi الnaas aayaddu marka leeyahay khud ilcafwa cafiga culamada waxay ku fasireen yani alfadla min almaal dadka muslimiinta ah qabla fardi الzakawaat wالsadaqaat ayaa nabigu la amray ummadda xoolaheeda wixii dheeraad ay ka maarmahayaan intii laga qaado in ummadda kale la gaarsiiya fuqarada ah cafigaasay culammataa ku fasireen buu ibnu zubayr leeyahay haysta aayaddu ma ahee dhanka ha u qaadina waa maxay nebi maxamedow ummadda cafi una dulqaada ka indhalaab waxaa weeye akhlaaqooda xun dhibkooda dhaqanxumadooda iskaga dulqaado halkaasuu ka hadlaaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa amara muusa amrin biha aayadda an tuukhada in la qaato yani an tuukhada caf cafigii iyo curfigii wey in la qaato cafigii iyo curfigii ilaa min akhlaaqi الnaasi dadka dabeecadooda mooyaan dadka dabeecadooda ayuu ilaahay faray in cafga laga qaato dabeecadooda xun ay kugula imaanayaan dhaqan edaygooda xumaantooda cafga ka qaada iyo curfi wallaahi buu ihi ilahay baan ku dhaata la aakhudannahaa qaato oo qaata aniga ibnu zubayra waan qaadan minhum min annaasi maa saxibtum intaan la noolahay bu intaan la noolahay aayaddu waxay ka hadlayso oo in jaahiliinta laga dhalaabo ah oo wanaagga ummadda la fara ah oo akhlaaqooda xuna layska cafiyaa waan yeli bu ayadan ku dhaqmaaya wallahi ilahay baan ku dh la'aakhudannaha waan qaadan aayadda waxay sheegto cafwi ah iyo amri bilmacruuf ah iyo acrad can iljaahiliin intuba waan qaadanba minhum min annaasi yani min akhlaaqihim maa saxibtum intaan la nooleen la joogo weliba wuxuu odhan jiray waagaas waagu madaxweynaha weliba wey intaan la dilin bu saas odhan jiray xadaana muxamed bn salaam albikandi qaala akhbarna muxamed ibn fudayl ibn khaswaan waa iqa can leyth ibn abi sulaym waa nin saduuq fii nafsi ila anahu اkhtalطa jida walam yumayaz xadiiثuhu faturik can taawuus ibn kaysaan alyamani can ibni cabaas min tiqaati الtaabiciin can ibni cabaasin qaala qaala rasul lah sal ly slam callimuu ummadda waxbara jahligu waa balaaye ummadda diinta ha la baro waxa loo sheego wayasiruu u fududeeya ummadda arrinta ayib walaa tucasiruu ha adkaynina yani diintooda iska fudud yaan laga dhigin nag ayib siday wadaaddi hore yeeli jireen afarta inaad ka gaadayso tafsiir lama akhriyo baa lagu leeyahy xadiis looma dhowaado kadibna shujaac iyo safiinatu naja iyo safiinatu salaa iyo bujayrami iyo bakri baa nafta lagaga qaado faraha lagugu dalaacay iyo minhaaj nag oodan garan karin iyo ra'ab iyo baabulxayd baa fooda lagu gelin markaasa feraha ku dilaacahay ayib caawdna waa xataran inaad xabeebato sanjibiil aad cabto waxaa lagu yidhi kitaabka qur-aanka lama dhowaan karo xadiidka nebi maxamed lama akhriyi karo yani mushkilo wey walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir taysiirku taysiiru alcilmi wاlxifdi wاlfiqhi intuuba ku imanaya sdu ibn iyo khayrkiiba ka hadle idan marka in diinta la adkeeya ma ah inaad waxaadan garanayn ku degdegtana ma ah labtirkiyadu keeni mayso in la yidhahdo waa fuday diinta oo meel kastay daallaa inaad wax kasta indhaha ka rida ma ah waa la yaqaana iyo waa la daadiyey maxay tahay iyo lama rabo degdegan lama ogolo indhakariidka lama ogolo in diinta cusr laga dhigo ummadda lagu diro si libax meel fadhi ama bam qarxaya looga dhigan lama doonayo ayb waxaa lagu leeyay wadaadkiisu u wardinhayey u caabuday buu khafiifay ah, diintii baa madax martay wardii laguma khafiifo waa lagu dagaa wardii lagu leeyay ruuxdu u wardinhayey buu khafiifo dilaacayoo yani balaayo markooda akhriya laga yaabo ama jin buu yani baryahayey ama cazaa'im dalaasiin buu daba taagnaa khayrku waxaan wanaagga lagama qaado haddii lagu fududaanayo diinta ama lagu khafiifhayo ama lagu waalanhayo lama soo dejiyeesha طaha ma anzalna calayka alqur'aana litashqى ila tadkirata laman yaksha yani ma aha waa waran jiran wey <clears throat> calima ummadda diinta bara wayashur u fududaya arrimaha walaa tucasira ha ku adkaynina le waidaa qadiba axadukum midkiin hadduu xanaaqu caroodana falyaskut ha aamuso bacdu culama waxay xarakeeyeen falyusakit ha aamusi yacdha ha dejiyo bay xarakeeyeen lakin aya faleskud baa ii qoran ayb faleskudkaasaana moddaa inay maxfuudo tahay midkiin hadduu cadhoodo ha iska aamuso leannu haddaad sii hadasha ma ogtahay waa sii daldalmi hadalku hadal buu kuu dhiibi soomaalida waxay tiraad waxaan loo allabaryin oon loo ducaysanin oo tarma hadal baa jira meel lileeya ilahu hadalka afka carabka noo dilaaci o ilahu hadalkana bar arki mayse nin kastana wuu darooryeemi saacaduu hadli marka waxay dhaheen waxaan loo allabaryin oo tarma hadal baa jira yidhahdeen marka haddaad sii hadasho hadalow hadal buu kuu dhiibi way sursuri dib baa loo xisaabtami waa la xanaaqi indhaha soo rog asna indhuu soo rog kadibna waa la isgawrici marka waa inaad aamusta wey ayb sida xadiidka fi saxiixayn nabig sal ly slam uu nin xanaaqsan buu arkay markaasuu nabig ninkaa waxaan garanayaa arrin hadduu yidhaahdo waxa haye iyo shaydaankii jinkahaya bay ka degahayaan ayib markaasaa saxaabi u tagen wuxuu nabi maxamed wuxuu ku leeyay saas iyo saas miyaan waalahay marka anugu aan acuudu bilaahi leh war acuudu bilahi min ashayaan arajiim dhaba la yidhi waa kaa degahaya markaa dad xanaaqdo shaydaanka iska naar xaggana aamus siduu xadiikan kuu caddaynhayo cinda abi daawud wahayri cinda bacdi ahli sunna waxaa ku so aror xadiis tilmaamaya midkiin hadduu xanaaqo cadhoodo cadhadu shaydaan bay ka timid shaydaanna naar baa laga abuuray naar iyo dabna biya lagu bakhtiya lagu qabajiyaaye weysaysta xadiikaa dacfi baa ku jira sheekhalbani khayrka way daciifiyaan bacdu ahli cilmi way taxsiiniyaan almuhim waxaa weeyaan shaydaanka iska naar xaggana aamus ama xadiidkaas weysada sheegaya ilaa uu ka sugnaanayo u bixi mayno marka labadaas hadda aan haynaa waa inaad aamusto aaniyan shaydaanka iska naarto waad ka maangelaysaa dhibkiisa ayib xadiid kale wuxuu tilmaamaya isaguna saxiix ah in la fadhiisto haddaad taagnayd xaalada in wax laga bedelo hay adaad ku sugnayd waad fadhiday seexaadaad unto waad taagnayd fadhiiso yani xaaladii aad ku cadhoto wax ka bedel adoo taagan ba cala ku qabatay fadhiiso aamus shayddaankana iska naar balaayaa ku saano ila xanuun baa ku haye barasharka ku saano balaayaa ka dambaysa iska qaboji ayib sakinu walaa tunafiru nabigu riwaayo kale ku xadis kale ku asxay sakinu hawsha dejiya wix markay fitno dhacdo iyo saa'iro kacdo iyo naa'ira hala dejiyo ummaddan ayaa la kala fiijin ayib baabu alimbisaaطi ila annaas in ummadda loo furfurmayo baab tahay hebel waa kuma daalahay daarin kuma galeehay lama galo ninka asaga baabkiisa yani lama rabo waa inaad tahay ruux furfuran <laughs> ummaddu la qabsan karto ayib oo wejigiisa la geli karo somaalidu waxay tiraa weji furan guri furan albaab furan lama gale waxay dhaheen weji furan baa la galaa ruux hadduu kadha guriga kaasi waa la jooga nabada soo dhowowa xaggana indhaha gubhayo oo salaamu calaykum alaykum salaam saantuusa qaadaynaba gacanta meydo kugu farahay uu bixi baa bal iska waran waxba ma ogi xaaladda see tahay hadalka dhan soo xidhiba waxba u dhaqaaqi maysid waxba u dhaqaaqi maysid laakiin hadduu kuu furfuran yahay asagoon soo dhowo ku dhin baad guriga tegaysaaba leanno qalbigiisi iyo dhaqankiisao dhan baad ruuxii la socotaa waxba kaama qarsono idan marka waxaa weeyaan qalbiga ummadda in loo furo iyo wejigaba ayaa laga hadlahaya xadaثna mxamed bn sinaan abubakr alcawfi waa nin saduuqa iqaa cinda bacdi alcilmi ama saduuqa qaala wuxu uhi sheekaas xadaثna fulayx bnu sulaymaan magaciisa cabdilmalik baa loo yaqaan ama fulayx waa laqab fulayx waa laqab magaciisa cabdilmalik baa la yihahdaa adugu cinda aljumhuur waa la daciifiyaa ama الشhaykhaan اxtaja bihi الشhaykhaan اxtaja bihi ayib xaafidkuna wuxuu ku khulaasay saduuqun kaiir اlkhada waa nin saduuqa fii nafsihi xagga cadaaladiisa ama xifdigiisa waa nin gef badan ayib xaakim wuxuu leeyahay ragga daciifiyo dhanba labada sheekhay ma gaadhaan marba laba oday hadday xujaysteen bur wixii kale waa lacib sakiir buu le asagoo halkaasu maraya qaala wuxu uhi sheekaas xadaثana hilaal ibn caliy laysa bihi ba's can caطاء ibni yasaar min iqaati الtaabiciin qaala laqiitu cabdالlahi bn camr bn caas saxaabigaasaan la kulmay faqultu waxaan ku idhi akhbirnii iiga waran can sifati rasuuli اllahi rasuulka ilahi tilmaantiisa nabi maxamed tilmaantiisa can xilyati rasuuli اlah sifati rasuuli اllah fi tawraati towraad ogo sifa ah nabi maxamed tilmaamihii uu towreed ku lahaa ii sheeg kutub الtowraat wاlanaajiil waxay sheegahayaan nabiga ku tilmaameen ii sheeg ilan tilmaamta magaxood waa la yaqaanaa ayib maxaa cabdullahi ibn camr loo weydiiyey lanno kutub bani israa'iil bu wax ka akhriyi jiray kaana yahtamu biha kaiiran ayib zaamilatayna wuxuu ka soo qaatay yowm alyarmuug ayuu helay si kastaba noqotee saxaabiga maadaamau aqoon u lahaa kutub atawra waxa ku qoran yuu taabiciga wuxuu ku codsaday in bal tilmaanta towrad ku qoran iyo ta kitaabka qur-aanka uu bixinayo nebi maxamedna ay ku arkeen sunnadu sheegtay in ay eh, iswaafaqsanta u ka raba inu ogaado qaala wuxuu ihi eh, saxaabigu qaala wuxuu yihi taabicigii faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bni camr ajal nacam wey balaa yani waan kuu sheegi wey waa lafdi lamida nacam laakiin ballanqaad buu wataa nacam haah basa weeye laakiin ajal waxay la dheertay waa wacdi baa ku jira waan kuu sheegi weye way tahay saa waan kuu sheegi daba socoto wey faqultu waxaa ajal buri wallahi ilah baan ku dhaartay inahu nebi maxamed la mawsuufun waa ku tilmaaman yahay fi tawraati tawraat bibacdi sifatii tilmaantiisa barhkeed fi lqur'aani ku taalla tilmaanta qur'aanku nebi maxamed ku tilmaamay mid lamida ayaa tawraadna ku qoran ayib qur maxaa ku qoran yaa ayuha nabiy nabi maxamedow inaa arsalnaaka shaahidan annagu waxaanu ku adoo shahiid ah shaahidan bilummati bilbalaaq ayb ummadda ku maqhraati kacaya inaad um-, diinta gaadhsiisay xaqi u sheegtay wax bartay ummadaha kale xataa ku maqhraati kacaya shaahidan bitasdiiq bilambiyaa ambiyada hore waxay sheegeen u rumaynaya ayb wa mubashiran muminiinta ugu bishaareen biljanna wa nadiiran binnaar naarna ummadda oga digi kuna digi ninkii ilahay kufriya inuu gelayo wa xirzan xirzi baanu ku diray aad u tahay lilummiyiin xirza waa maxay waa xifaadan xifd baad u tahay iyo xiimaayo baad u tahay ummiyiinta ummiyiinna carab wey xifdi waa maxay yani ninkii nebi maxamed raaca hidaayuu helaya iyo hanuun iyo tawfiiq iyo janno waxaa xirsifur xirsifur nabigu u noqday dalkii gaalada ahaa ee rumeeyo dhanba naar bay ka badbaadeenoo jannaay galeen wa xirsifur xirsifudh baad u tahay lilummiyiina qolyaha ummiyiinta ummiyiintuna waa carab maxaa yeelay fainahum kaanuu haaliban laa yaktubuun walaa yaqra'uun naxnu ummatun ummiya laa naxsub walaa naktub laa naktub walaa naxsub ayib <clears throat> qur-aankana waaba ku timid in lagu tilmaamay carab lagu tilmaamay inay umiye yihiin ayib anta adigu cabdii addoonkaygii baa nebi maxamed waa tilmaamihii yani wa xirzan lilummiyiin anta cabdii wa rasuulii intan waa tilmaantii ku qoray towreed wey aayaddaa qur-aanka ee horena de waa qur-aankii inagoo noo qora suurat alaxzaab ayib anta adugu waxaa tahay cabdii addoonkaygii baa tahay wa rasuulii rasuulkaan diraa tahay samaytuka waxaan kugu magacaabay almutawakila midka ilahay tala saaranaya ilaahay tala saaranhaya faidaa cazamta fatawakal cala allah ayib ummadduu la tashanaya saxaabadiisii raggiisu la tashan kadibna go'aan buu gaarhaya ayib nin faqri ka baqahaya ma ah nin meel fadhiisanhayana ma ahe waa nin shaqaysanaya xoogsanaya wa jucila risqii taxta dilli rumxi wa ajmaca almuslimuun weliba raggii hore wax isku ijmaaceen amaa mutaahiriin baa khilaaf keena mooyeen wax ruux bini aadamno muslima cuno waxaa ugu xalaalsan qaniimada maxaa liannaha risqu اlambiyaa'i wa kasbu اlambiya wey ayib saa darteed <clears throat> samaytu waxaa kugu magacaaba almutawakila kii alla talasan laysa ma aha nin baa ku qoran towreed nebi maxamed bifadli nin qallafsanoo adag ama abiicad xun dabacadlaaba ma aha walaa khaaliidin ninka kakana ma aha walaa sakhaabi nin dhawaaq badanna ma oo ka dhawaaqo ka qalqaylya fii aswaaqi suuqaqa walaa yadfacu kuma abaalgudo bisayi'ati xumaantana asayi'atu xumaan haddii la xumeeyana xumaan kuma jawabo wuu iska cafiyaa khalad haddii laga helo khalad kuma soxo oo iska cafiy waa cafiyaa walaakiin muxuu sameeya haddii sayi'a lagu sameeyo yacfu nabigu waa cafiya wa yakfir madda dhaafaa walan yaqbidahu اllahu ilaahayna qibdoon mahayo nebi maxamed nafta ka qaadi mahayo tacaala kor ahaaye xataa yuqiima ilaa uu ku toosiyo bihi nabiga almilata diintii alcawjaa qalloocsanayd diintii nebi ibraahime la qalloociyey la leexiyey le quraysh iyo carab baa qalloocisay diintan abuna ibraahim laga dhaxlay ee nabi ismaaciil laga dhaxlay ee carab dhex fadhiisatay xijaas fadhiisatay dayib ee halkaa ayaa marka hore shaam ka timida fadhiisatay way bedeleen taxriifiyeen ziyaaday ku sameeyeen xadfibay ku sameeyeen takhiir bay ku sameeyeen waxay doonaan bay ku dareen idan miladu qaybo kamida asalkeeda iyo qaybo kamida waa joogeen asalkeeda qaybo kamida iyo furuucda qaybo kamida waa joogeen way qalloociyeen bes marka waa la toosiyey waa la toosiyey xajku waa xaj way yaqaaneen nikaaxan saxiix haddaanu isticmaala qayb kamida nikaax yaqaanaan buu ahaa ayib qadarka way rumaysnaayeen tawxiid rubiya way yaqaaneen xataa tawxiid ula way yaqaaneen shirkooda wuxu aha shirku wasata yuu ahaa idan qaybo badan oo diinta ka mid ah soomka way yaqaaneen oo caashuraa way soomi jireen xataa barkood waxay rumaysnaayeen bacdiga reer hawaazin reer qaybo ka mida ah bacdiga ataa rumaysayo micaad ka rumaysnaayeen idan diintay khariben wax ku dareen oo dhan baa nabi maxamed lagu toosinaya xataa yuqiima ilaa uu ku toosiyo bihi binabiyi wey bimuxamadin almilata diintii yacni milata ibraahim alcawjaa ee qaloocsanayd bimacnaa iyagaa qalloociyey nabigaa toosinay salawatullah waslam muxuu ku toosin bian yaquuluu inay yidhahdaan laa ilaaha ila allah alla aan alla ka ahayn ma jiro intaasaa lagu kari waaya ajcal aalahata ilaahan waaxidan ba layso istaageen aalihii farbadnayd iyo hubel iyo cuza iyo laati iyo manaati iyo maxaanku wixii asnaamhayadoo dhan ee fara wixii ilah yaryar noo dhoobnaanbu hal ilah ka soo qaaday u fahmaya luqada yaqaanaan qur-aankay garanay waa carab khullas ah aqxaaxa wey luqada garanaya ninkaadan soomaaliga ama afrikaanka eele ilaahay waa keligii tawxiidna asagaa mooto haddana sheekh cabdiqaadir barya ma aha carab dhaqanka ma yeelayso waxay aaminsanyen cabdiqaadir in la baryo iyo ilaahay in la caabudo in isqabayna bay amisan way garanhayeen ajcal aalihata ilahan waaxida in hada la shayun cijaab ayb ama adugu maanta maadaama wixii kugu soo farabatay oo murjaa kaa dhaadhiciyeen murjio baa ka dhaadhicisay shirkeen murjia asal u ahayd maadaama murjia kaa dhaadhicisay in isqaban karaan oo ilaa wuxuu takdiib iyo juxuud uu tago uusan shirkiba noqonayn ama gaalnimo noqonaynin waxaa isku kaa qabtay yuusuf alkomnayn iyo sheekh abaadir iyo heelka calibarakaale iyo sheekh cabdiqaadir waxo dhan waa isqabteen iyo awliyadii iyo duqaydii abootayaalku isla qab qaadeen ilahay subxana wa tacala intuba ayib laakiin quraysh way garanaysa inay isqabanaynin ama ilaahay keligii bari sida nabi maxamed iyo saxaabadiisa ama sidai qureysheed isku dhexwad kuwa yararkana waxaa tiraada waan u sii mari allaha weyn geedka waxay dhaheen somaaliya geedka gaaban maxay dhaheen geedka dheer bay dhaheen geed gaaban baa lagu fulaa lagu koraa geed dheer baad fuuli weyday usoo qaad ama salaan usoo qaban jarajar ama geed gaabana ku garab yaalla ku fur marka waxay dhh ilaah yararka annagu waa geedya gagaaban bay noo yihiin geeda gagaaban ilaahaga weynna waa geedkaasaan kusii fuulayna xataa maysan aaminsanayn asnaamtoodii iyo axjaartoodii ilaahay yararkaa inay ilaahay la awoodyi maysan aminsanayn hal mushri oo qurashada aaminsan ma jirin ayib marka waa in la iska ilaaliyo wayaftaxu ay ku furaan bihaa kelimada ayada ah laa ilaaha ila allah acyunan indho cumyan daboolan indho damug damuga ah wey indho damuga ah. acyunan indho cumyan damug oon ah, waxba arkayn ila ma ogta waxa waa jir ishu waa jir nuurka wax ku aragtaa markii maalinku waagu soo baxay soo bariyo iftiinka maalinkay kaalmaysataa iskeed waxuma aragto waa inay ilays ishu kaalmaysato ilaysay kaalmaysato hadday waxba arki mayso bidaliil gudcur damug ah maad arki ma intay dilacdoad aragti abadan waa inaad leyrka kaalmaysato ama mid leyrkaa weyn ee dayaxa iyo maxaanka dha qoraxda ah ama midka biniadamka shidaan ah idan marka ishu hadday xaqa rabbigay subxaana wa tacala aysan arkaynin oon ta qalbiga aysan isku xidhnayn waxba ma arkays nalaadahay waxba arki maysi wa aadaanan ay ku furaan summan ayadana nag ah dhaga xidhan oo waxay maqlahayaan uusan jirin iyo quluub iyo wadnayaal ulfan iyaguna xidhan ningaxan ulfigu waa hayga sallajilaataysan way xidhan rajul alaf baa la odhanaya wa ruxa weli aan la gudin ulfigu waa shay kastoo makhtuum ah ayb marka quluub malaasan iyo dhagan nag'a ah, iyo indho damuga ah, waxaaso dhan maxaa lagu farhayaa tawxiidka bian yaquuluu laa ilaha illa اllah sida ibnu xibbaan iyo ibnu wariyeen nebi maxamed wuxuu la wareeri fii طuruqi makkata yaa ayuha الnaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu macnaha dadow waxaad tidhahdaan ilaahay mooyeen alla kale ma jiro waad liibaanaysaan ayib markay yidhahdeen maxaa dhacay carab ayagoo ganataa oo masaakiin ah oo sado iyo koodhi iyo gabra laga qaado oo u kala nacamleeya reer faaris iyo reer room ina ay gaajo ku dubatay bannaanka ina ay ugaadh nafta ka goysiisa ugaadhsanayeen ooy gabdhaha weliba sado u bixiyaan barhkood ayay kelimadaa ku dhawaaqeen qaateen ilaa alla waayo adduunku xor istaagaba oo cuqbata naafic intuu hor istaagay kayrawaan baxarmutawas intuu badan weyna hadda saaran jazaa'ir saaran intuu istaagay ya wuxuu uhi wallahi haddaan ogaan lahaa in badan wax bini'aadan xaggaa ka yahay lakhutulbaxra buu badanaan mari lahaa diintana waan gaarsiin lahaa asagaa qabtay kayrawaan iyo jazaa'ir iyo tunis iyo maqrib dhulka asagaa qabtay khilaafadii cumaan ibni cafaan radi allahu tacala canhu idan marka waxaa weeyaan waa mabaadi manhaj rabbaaniya iyo diin rabbaaniya oo markay qalbiga gasho furuuciya mana yeelanaysa wey maaha inaad noqoto ta muslim baan ahay maa dhaqaaqahayo jugjug meeshaadi joog wax soconaya ma ah jugjug meeshaadi joog markaan carruurta ahayn wax la isticmaali jiray baa jira yani ruuxaan dhankaana u dhaqaaqaynin dhankaana u dhaqaaqaynin ee caqiimka ah ee wax makeenaha lama doonayo ruuxa muslimkaa mabda uu aamino waa inuu ka run sheego ayib diintu qaati xadaثna cabdالlahi bn صالح katib اleyt qala xadaثanii cabdالcaزيiز ibn abi slmة ثiqaة mutqin faqiih ibn maajushuun ninka loo yaqaana wey nin aad u quruxsan bu ahaa marka waa nina faqiiha le fuqaha اlmalikiya yuu ka mid ahaa can hilaal ibn abi hilaal almadani maqbuul can caطاء bni yasaar min ثiqaati الtaabiciin can cabdالlah bni camrin qaala ina hadihi اlآية aayaddan ayada ah alatii tadsf fi اlqur'aani kitaabka rabbigay ku jirtahay ya ayuha الnabiyu ina arsalnaaka shaahidan wmubashira wanadiira hiya fi tawraati naxw fi tawraati bay ku jirtaa yacni sifada ay tilmaamayso in nabi maxamed uu shaahid yahay inuu mubashir yahay inuu nadiir yahay in ummaddaa loo diray sifada ay tilmaamayso tawreed bay ku jirtaa naxw yani waa naxw alxadiidi saabiq buu ujeedaa naxwda aayadda lama socoto waxay la socotaa xadiidkii hore oo kale saxiixu maa qabla xadaثna isxaaq bn calaa alximsi saduuqun yahim kaiira qaala xadaثna camr bn xaarif waa iqa xaafid a weeye min rijaal jamaca qaala xadaثanii cabdالlahi bn salim alأshcari iqaة rumya bالnaصbi abu yuusuf alximsi can muxamed ibn اlwaliid الzabidi wa iqaة xujaة habt can ibni jaabir wa huwa yaxya ibnu jaabir bu sheekhu ibnu jaabirkaas yani magacaasu caan ku yahay lakiin magaciisu waa yaxya ibnu jaabir abu cumar aلطa'i iqaة ximsay can cabdiraxmaan ibni jubayr bn nufayr min iqati taabiciin xadaahu ninkaasaa u sheegay cabdiraxmaan ibnu jubayr ibnu nufayr baa u waramay yaxya ibnu jaabir anna abaahu aabbihii oo jubayr nufayr ah ayaa xadaahu u sheegay annahu asagu samca inuu maqlay mucaawiyata bn abi sufyan yaquul oo leh samictu min annabiy nebi maxamed waxaan ka maqlay jubayrow kalaaman kalaam baan ka maqlay hadal iyo weerh baan ka maqlayo nafacani allaahu bihi ilahay ugu anfacay hadal rabbi ugu anfacay oon dhaqan geliyey baa nabiga ka maqlay samictu rasuulka waxaan maqlay yaquul asagoo leh aw qaala ama wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulka ilahi baan maqlay yaquul asagoo le inaka adugu ruux yahow ida tabacta haddaad raraacdo arriibata yani cawrata annaas dadka cawraadkooda iyo akhdaadooda dabagasho gasho arriiba shikiga ruuxa haddaad qoqoto oo daba gasho oo daba istaagto ood warkiisa raadiso afaarisun daba socoto xumaanka waayo miisga wey inaka adugu ida tabacta haddaad raad qaaddo arriibata shayga xun ama cawrada ruuxa biniaadamka iyo xumaantiisa iyo aad daba istaagto fi naasi ummadda dhexdooda afsadtum waad fasaadin ba waa kharibi nin baa laga sheegay tolkaysaan maalin kasta mid u nacayey baan tollaan joogaabu hadduu xugu indha laabi lahaa oo kii khaldam iskaga dulqaadan lahaa waad fiican tahay lakin bal iska ilaaliya walaa iyagaa isku wadan lahaa in fiican iyo in xoogowla iska jiidan karo iyo laba iyagu dayro ah unbay meesha ku soo hadri lahayd laakiin wuxuu doonaya inuu helo wax wada susubi ah kulligoodba boqol boqol buuxa lama wilayaba shek boqolkiiba boqol ilaa dadka ilaahay oo ku eh, galladaysta mooyeen ambiyada wix lamida ah mooye ayib idan marka waxaa wey wax badan halka indha ood dul ood wax cafido baa la doonhayaa aaniyan inaad shikilo noqoto ma waswaaska oo inaad ka saarto wey hebel anuu saa ilahaa anuu ifiirinhayey anuu wax iga sheegahayey maxay lahaayeen haddaan imankaan kacayn maxaa lalahaa waxaas looma baahno sheekh maxaa lalahaa waa lagu xaman maxaa lagu lahaa wa lasu aman waaya dadku somaal waxaad tiradaa adduunya waa xaabdaaq <laughs> bay dhaheen dadna waa xandaaq marna waxay idhaahdeen xabaal iyo xan baa lagu kala noolyahay xabaal iyo xan baa kala nool yahay yani ruuxii la xabaalay waad ka cuni yacna ku dhihi maayo ma ogtahay wuu dhintay daa kuma laha wax kaa difaacay lama arko asaga kuma hortaagno marka waxay dhahen xabaal iyo xan baa lagu kala nool yahay bimacnaa badh dhinta oo waxaad ka sheegtay cidna hadda ay ku haysan aakhiraa la gaadhe iyo midka kula joogo marku kaa maqaya aad xamato xogow idan marka dadku waa qasab dadku waa bini aadam waa la khaldami haddaad tiraad maxaa laga sheegayay wix lagaa sheega lagu sheegi kadibna wad xanaaq ka dhow ayib midna been buu kaa dharji dadkan faraha ka qaad sheekh wixii kuu muuqana iska cafi waxbaa dadkaa dabageli somalia waxay tiraa cirir dii la barbaado meel cad lagama waayo bimacnaa waa maxay ninka soomaaliya ugu af quruxsan ee ugu af madow haddii la af kala qaad cirirkiisa meel cad ama meel midabkaa ka duwan laga waayi maayo bimacnaa waa maxay ruux kasta in ceebuu leeyahay ruux kasta in ceeba uu leeyahay geed kastay dheen soomaali in halkanis waa hostaallaa geed weyn haddaad timaado xaabun waad ka heli waxba un shaha ku shidato kolaad laanqo inkay soo jabsato mid ciligeeda dabka gashato xun baad ka helaysaa idan ruux kastoo bini aadama ah xoogow ceebo hoostaallaa in ku filan asagana in lagu dhaleecayo ugu filan hadii la dabagalo dadka marka farha laga qaday in la dabagelin <clears throat> fainii buu aniga eh, eh, eh, mucaawiye ah la attabicu dabageli mahayo arriibata shikiga ama xumaanta ama fasaadka ama cawrada iyo ceebta dabageli maayo fiihim fi naasi ku jirta oo faufsida marka aan fasaadiyabu idan lafdigan fainii inuu yahay marfuuc oo nebi maxamed u laabanayo waa macquul inuu yahay tafsiir dambe uu saarahayo iyo mowqif ku qaatay mucaawalo waa macquul laakiin alasl wixii bacda sanad yimaada bacda sanad markuu dhammaado wixii yimaado qaala rasuululahi bacdigeed wixii yimaada alaslu kownu min kalaami rasul sl slm lianna alasla cadam اlidraaj baa asal ah ilaa markaanu ka helayno riwaayo caddaynaysa fainii la attabicu fiihim الriibata faufsidahum waxaan leenahay waa min kalaami rasul lah sal slam haddii la helo inuu yahay min qowli mucaawiyana ha loo soo shegay insha allahu tacala fainii anigu la attabicu raaci maayo alriibata alcawrata wاlcayba fiihim wاlkhalala dabageli maayo fiihim fi الnaasi faufsida marka aan fasaadiyo idan haddaad ruuxii dabaga gasho int qalbiga ku buuxsami sida xadiidkii sheekh albani u daciifinayey sheekh axmed shaakin uu saxiixinayey ahaa waxaan jeclahay inaan ummadda dhex socdo iyo muslimiinta iyo saxaabada anoo qalbi mayowe eh. saxaabay cid wax ii soo tabin kartaa iuusan jirin nin war ii keenay hebel baa saa lahaa iyo hebel baa ka yidhi laima soo tabin karo maxaa yeeley waxaan doonayaa adduunka inaan ka tago anoo qalbi fayow ood ii siman tihiin lanno markii lagu yihahdo hebel baa saa ku yidhi xoogo waa ku geli adul qaate macaamar iska da hebel waa saaxiibka weeye saaxiibkii afqad ka leeda laakiin waxbaa qulubku yidhi qasab wey saaxiibka wey saaxiibaan afqad ka odhan laakiin qalbigeed waxbaa gaarhay beribaa lagugu soo celiyey dhimbil kale dhibic kale beri dambaa lagugu soo mid saddexaad kadib waad buuxsami maalin ka dambe hebel hebel bar baa ka kacahay wax la wey marka waa warkaas waa in layska ilaaliyo marka saa darteed baa le mucaawiya xadiidkaas bacdamaa uu maqlay ummadda ninka ugu dulqaad badan buu ahaa xaliim buu ahaa isagoo rabbi u abuuray haddana wuxuu aad ugu dhaqmi jiray intaasu saxaabiga ku khaldantay bar asaga dhib u geeyey bar xataa dowladdiisu dirin gaadhay bar xataa ku baxay uu cafiyey ayib maalin buu saxaabi e, dilay ninkii waxaan filaya inu daxaag ahaa mise inuu cadiy ahaa baan filayaa marka caaisha waagi dambe maqashay inuu asagoo ka dambeeyey dilkaas amrayna ninkaa la dilo wuxuu ihi caaisha waxay tira mucaawiyo aabbaha abuu sufyaan nin dulqaad badan buu ahaa nin dulqaad badanoo xaliima waquran ku moodayey macadiyo kalea la dila maxaa isay kaa noqotay wuxuu idhi adoo kale markaad iga fogaateen oo akhyaaru quraysh iyo dadkii ila talina iga fogaadeen oo cararteen ood maamulkay ka fogaateen baan meelo badan ku khaldamay buon dhacay oon gebi dhacay maalinkaan xanaaqsana aan abuurka kicina warkadaa caaisha aad qaban lahayd waan dayn lahaa marka ninkii akhyaartaha iyo qurayshii muhaajiri iga carareen fogaadeen ba anuguna waxaan doona sameeyey bu taraaxay wuu la caaisha akhdaar badan waa galay mucaawiya waana saxaabi jaliil laakiin arrintan ayada nebi maxamed ka maqlay aad baa rabbi uga anfacay dowladdiisii iyo maamulkiisiiba xadaثna mxamed بn cubaydiلlah ibn yaziid albakhdadi dhowr kor baynu soo maray sheekhan isaga waa saduuq qaala xadaثna xaatim ibn ismaaciil isaguna waa saduuqun yahimu ila anahu saxiix اlkitaab can mucaawiya ibn abi musarid isna dhowr koor baynu soo maray mucaawiya ibn abi musarid almadani laysa bihi ba's can abihi aabihi aabihi abu musarid ah cabdiraxmaan baa loo yaqaana magaciisa cabdiraxmaan bn yasaar baa loo yaqaana waa majhuul xaal laakinahu waa min kibaari taabiciin aw min awsaati taabiciin jahaalada fii hada almaxal oo weliba wiilkiisa uu ka warinhayo haddana uu leeyahay samictu uu saxaabigii leeyahay waanu iska cafiyeyna nuxasin adanna bihi qaala wuxuu hi taabicigaas samictu abaa hurayrata abaa hurayran maqlayo yaquulu leh samica udunaaya labadii dhagood waxay maqleen haataani ee labadan abgo haataani ishaaru raaciya weliba ee labadan ah wa basura caynaaya indhahaygu waxay arkeen haataani ee labadan indhood hadda idinku fiirinaya ah rasuulallahi rasulka ilahi bay arkeen mooy dhagahaygu waxay maqleen hadalka nebi maxamed oo indhahayguna arkeen rasuulka sal slam akhada asagoo qabtay biyadayhi labadiisa gacmood jamiican si wada jira labadii gacmooda nabiga salawaatullahi wasalam aleh iyagoo wada jira xaggeeba ku qabtay bikafay alxasan xasan labadiisa sacab xasan ibn cali ibn abi aalib ayuu nabiga labada gacmood ku qabtay labiisii gacmood ayuu labadiisi gacmood ku qabtay awxusain ibn cali ibn abi ama xusain buu ahaa labada wiil ama faadmo dhashay xasan iyo xusein mid ka mid a ah. weliba xasan weeye riwaayad kala caddaynaya shaki lahayna xasan weeye xasan buu nabg sal sl labidiisa gacmood qabtay ayib adamhi wa jacala qadamihi wey wuxuuna yeelay gomadihiisii calىa qadami rasuuli lah sal slm labadii lugada xasan inuu nabigu intuu soo qaaday lugihiisii saaray gacmana wuu qabtay markaasuu yhi soo ful nabigu gacmiisuu hayaa loga xabsana waxay ku taagayeen labada lugooda nabi maxad sal slm gomadiisa ku taagan soo fulo xabadka nabigu soo saaray ilmo yar weybu soo dalaan dale soo fulay awgiibu soo fulay halkaa xabadka ayuu kaga soo fadhiistay ayb وadamh وجacala wuxuu yh nabigu adamhi adamay xasan alxasan aw alxusein calىa qadami rasuuli nabi maxamed gomadiisa lugtiisa buu saaray warasuululah yaquul nabiguna wuxuu lahaa marka uu gacmaha hayey xasan xaggana uu soo waday yaquul wuxuu lahaa irqa soo ful soo kor marka jiiaadhabar ugu saday soo fulbuuri qaala wuxuu ihi saxaabigu faraqiya alghulaamu wiilkii yaraa ayaa soo fuulay xabadka nabi maxamed ee sadrigiis xataa wadaca ilaa wiilku u saaray qadamayhi labadiisu lagooda iyo gomadihiisii iyo adinkiisii calىa sadri rasuulilah rasulka ilah xabadkiisi laabta nabiga ilah u yimid buu soo fuulay uma qaala rasuul rasulka wuxuu yidhi iftax faaka afka kala qaad xasanow haadha afka kala qaad ilma yaro weeye uma abala markaasu nabigu dhunkaday markuu afka kala qaadana afka dhunkaday xasan uma qaala wuxuu hi allaahuma axibah fa inii uxibu ilaahayow jeclow xasan maxaa yeelay aniga nebi maxamedaa jecel ayb nucaym almujmir ayaa mutaabacaynaya abaa musarid oo cabdiraxmaan ibnu yasaar aan yidhi isagaa mutaabacaynaya cinda abi nucaym fi lxilya majalaka labaad soddon iyo shan safxada ah ayb xadiikuna shaahid buu le isaguna siyar mujallad saddexaad laba boqol iyo konton iyo musnad axmed mujalladka afraad sagaashan iyo saddex min xadiidi mucaawiya abi sufyaan qadiyadda nabigu inuu soo saaray xabadkiisa soo saaray xasan afkana ku dhunkada waxaa aad u fafaahiyey xaafid katiir bidaayaha iyo isaaba xaafid xajar raxmatullahi calayhima idan xadiidku waa saxiix bal bacdu mutawaatir xadiidku waa saxiix sheekhu wuxuu waa daciif lakin xadiidku waa saxiix intan dambe allahuma axibah fa inii uxibuhu waa mutawaatir siduu dahab iyo sheegeen bal aslu fi saxiixba sheekuna intaa ma diidan wuxuu sheegi doona ayib laakiin intaa hore nabiga afkiisu furay xabadku soo saaray axaadiid kale ku sugan tahay mutaabacana waa inu tilmaanay marka xadiidku waa xasan cala aqali taqdiir ama waa saxiix xadiidku bisanadiibuu xasan ku yahay yani cillada hadda uun ku jirta waa abumuzarid abumuzaridna maadaama min kibaari taabiciin aw min awsaati taabiciin u yahay dabaqadaasna dhabaqa aan been ay ahaayeen wiilkiisina uu ka warinhayo saxaabiguna uu leeyahay samictu u leeyahy taxdiid uu caddaynayo sanadka laftiisa la taxsiinin karaa maadaama marka u yeeshay mutaabacaad iyo shawaahid u yeeshayna xadiidku marka saxiix weeye wa bacduhum mutawaatir waa qaybta u dambaysa ah baabu tabasum wuxuu baab yahay muusoodki dhoolla cadaynta buu baab yahay in la muusado ruuxa muslimka wejiga loo furfuro ayib <clears throat> xadaana caliy bn cabd اllahi qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna can ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi can qays ibn abi xaazim qaala samictu jariiran ibn cabdilahi albajali jariir ibn cabdillahi bni jaabir albajali yaquul asagoon maqlay marka cali bn abdillahi almadini abulxasan lisweydiin maayo imaam ahli jara watacdiil waa imaam ahli cilal sufyaan ibnu cuyayna waa asaga marba sufyan hadii la dhaqa bacda cali madini waa un sufyan ibnu cuyayna ismaaciilna waxaa weyaan abaqaa mar hadduu dhaco ibn abi khaalid haaliban maxaa yeelay ismaaciil ibn umaya iyo ismaaciil ibn abi khaalid buu sufyan wax ka wariyaa ismaaciil intaan kulle ka warqabo ismaaciil kale waa jira kale waa nin baa caan ku ah in wax ka wariyo ismaaciil ibn umaya iyo ismaaciil ibn abi khaalid marka ismaaciil ibn abi khaalid baa caan ku ah alriwaaya can qays ibn abi xaazim isaga caan ku ah qaala wuxuu ui taabicigaas qays ibn xaazim min kibaar الtaabiciin bal wuxuu wax ka wariyaa alcashar almubashariin biاljanna samictu jaabiran yaquulu baan maqlay asagoo le maa ra'aanii rasuul lah rasuulka ilahi ima arag buri mundu aslamtu intaan islaamay ilaa nabigu hadduu arko tabasama waa ii jiray fii wejhi wejigaybu kafol kafol nabiga hadduu indhaha haysaaro waa ii jiray waa ii dhoola caddayn jiray yani waa i soo jiray nabiga jariir aad buu jeclaa jariirna aad u caqli badan oo laf weyn buu ahaa bal sanamka reedos ninka loo diray buu ahaa sanamka loo yaqaan dilkhalasa markii xunayn iyo reer hawaazin la jebiya fatxu maka iyo nabintu u yeedhi maad alaa turixunii min dilkhalasa sanamka maad iiga raaxaysa nabi maxamed meel baan saarahaya sanamka laakiin xuguu fardaha kuma fiicin fardaha markaan fulo waan ka dhacaa farku markuu dheereeyo saa ordo waan ka duulaabo nabi maxamed iigu ducee farskan aan ka dhacin sanamkaan igu faatixe boqol iyo konton faaris buu ka haystay nabigu wuxuu yidhi allahuma habithu wajcalu haadiyan mahdiyan maalinkiiba ugu dambaysa farasku xataa hadduu gelmagelmaysto inuu ka dhaco malku nabigu u duceeyey baa ugu dambe farasku ka duula ama ka fanin maalinkaa ugu dambaysa ilahi wuxuu yihi faraskana ku sug haadiyan mahdiyana ka dhig boqol iyo konton saxaabi buu ka haystay daws buu tegey xataa wixii ka soo baxay buu laayay wixii meeshu joogo dhan lagu jaray sanamkana waxbaa ka soo baxa shaydaan wuu dilo o dham dhulka la sima ayib in adag bu aad u qiimo badan maa ra'aanii rasuul weli wuxuu raggii gadaalka islaamay caamal wufuud buu islaamay ayib sanadka sideedaad ama sagaalaad ayib maa ra'aanii rasuul la ima arag mundu aslamtu intaan islaamay laga soo bilaabo wax yar buu islaamku nabi saddex sano meelahaas mundu aslamtu ilaa tabasama uu i muusan jiray ama waa i dhoolacadayn jiray fii wajhan wajigay ayib idan marka waa wa laga qaadanaya dadkii wejiga loo furo baabu tabasum baynu ku jiraa gacladu xataa way fahmeen tabasumku iyo muusoodku inuu fiican yahay laakiin muusoodkoodu waa mid aan qalbi ahayn oo kaarto kale ay ku jirto waa muusood lagu doonayo xoogow ganacsi iyo business iyo dhoola caddayn iyo daraa ah wey aduu waxaa lagaa rabaa mid qalbi ah ood ajir ku doonaysa ajir min allaahi waa halka raalligeli qanci soo dhowi ajir ba lagaaga qorhaya ayib waqaala rasul rasuulka ilah wuxuu yidhi isla sanadkii hadda wey isla sanadkii xadiidkii wey intaa horena wuxuu ku jirtaa fi saxiixayn laswey maayo qaybta hore waa fi saxiixayn bay ku jirtaa wa rasuullah yadkhulu min hada albaabi albaabka waxaa ka soo geli doona rajul nin baa ka soo geli oo min khayri dii yamanin baraka midu saaxiib midka ugu khayr badan ah alyaman inay tahay nisba ila alyaman oo ree yaman midka u khayr badnaa loo jeedo iyo in alyaman oo min albaraka wاlyumni loo jeed inta waa macquul shuraaxdan waa ka boodeen nin qabta ma arag idan marka min khayri dii yamanin dii baraka lena nin baraka u saaxiiba ninka u khayr badnaa ah saxaabadoo nabigu la fadhay wuxuu yihi hadda masaajidka albaabka waxaa idinka soo geli doona nin barakaysan oo wejigiisu gacan male ku taallo nin wejigiisu male gacanta mariye oo khayr badan baa soo geli doona jariiro intuu safar ka yimid rijigiisii iyo hashiisii agga ku soo arumiyey kadibna soo weysaystay soo xaragooday soo dhaashaday quruxsan nin quruxsanna u haba ayaa soo galay markay soo galeen bay saxaabadu u tahniyeen ka horbooyeen oo la salsalaamay wuxuu dhiman yahay niman war hayaa tihiin ma intaan maqnaa baa nabiga wax sheegay waxaa nabigu intaad maqlay saas yidhi khayrkaasaan lagaa sheegay lagu maxamayn wanaag baa lagaa sheegay saasay ku dhacday yadkhulu min hada albaab albaabka waxaa ka geli doona rajul nin baa ka geli oo min khayri yamanin min khayri barakati ruux baaraka saaxiiba dadka u khayr badnaa ah calaa wajhi wejgiisa waxaa ku yaalla masxatu malakin malag gacantii malag masixidii malag baa gacanta mariyey culm waxay leeyiin wejigi nin weji qurxsan buu ahaayo carabna dhaqan waxay u ninka aad weji quruxsanee khayrka badan ee ahlu khayrka bashaashka ah inay dhahaan gacan malag baa ku taalla leanno muctaqad ahaan waxay aaminsayen malaigtu dad quruxsan inay tahay ninka oo u gaalsan gaal haddii la malaaig ka hore waa quruxsan buu leehay shaydaanka hore wuu foolxi yahay jin balaayo soo weligaaba wa kuu sheega ma taqaani inaasoo weligu ka waran un taabasho dhab ah wey malag baa gacanta mariyey sidaa nabigu u yidhi ninkii khawaarij ka farcantay calaa wajhi safcatu shayطaan wejigiisa waxaa ku taalla catir shaydaan u mariyey catir madow iyo daamur baa ku yaalla n fuxshiga iyo jurmiga iyo dembigu madow buu keenaa sida khayrku iyo iimaanku u keena nuur idan wixii wanaagsan weji malag baa gacanta mariyey yaa la odhanaya wixii xunna shaydaan baa gacanta mariyey ayib labadaa marka dhab baynu ku xamiraynaa in jariirna malag wejiga gacanka mariya baynu ku xambaaraynaa khawaarij ninka ka bilaabatayna oo shaydaan gacanta wejiga ka mariy lannu tawiil u geli mayn u tawiilinayna sideeduba fadakhala jariiru jariir baa soo galay idan markuu nabigu intaa yihahda jariir baa soo galay nin baa soo geli doona khayr badan oo barako badan si loo soo jariir baa soo galay idan ninkii la sheegay jariir wey nin kale ma xadaana axmed ibnu ciisa ibnu xasaan almasri dhowr ka baynu soo marray sheekha asaga waa nin saduuq ah qaala wuxuu yidhi tukullima fii simaaci qaala xadaana cabdullahi bni wahab alqurashi mawlaahum laakiin asalkiisu barbari buu ahaa qaala wuxu uhi akhbarna camr xaaris alxaafid iqa haaliban cabdillah boob sheekhiisa caanka uu caan ku yahay camr xaaris wey ana abanadar saalim bn umaya xadaahu abanadar oo saalim bn umaya ninka loo yaqaana u sheegay camr xaaris buu u warramay waa iqatu kahiir xadiid can sulaym bn yasaar alhilaali min iqaati الtaabiciin can cataa bn yasaar walaalkii wey sulaym bn yasaar waa cataa bn yasaar walaalkii can caaisha zawji nabiy qaalat caaisha waxay tiri maa ra'aytu rasuul allah rasuulka ilahi ma arag daaxikan isagoo qoslahaya wa fi saxiix maa ra'aytu rasuul allah mustajmican isagoo aad u qoslo qosolka kulmiyey ma arag wey qadu weligey xataa araa ilaa aan ka arko minhu min rasuul ilahi lahawaatihi ayib yani dhamxaragiisa nabi maxamed aad u qosla ilaa aan arko dhamxaragiisa ama aan goosdameed ka arko ma dhicin bay tiri inamaa kaana nabigu wuxuu ahaa qosolkiisu yatabasam inamaa kaana rasuul sal slam inamaa kaana xaaluh yatabasam wuu muusan jiray nabi maruu qoslay waa sugan tahay ku sugan oo aad u qoslay sal slam laakiin qosolkiisu wuxuu u badnaa dhoolla caddayn muusood buu badnaa haalibkii waa laga hadlahaya maa ra'aytu rasul sal slam daaxikan ee mustajmacan lidxik qatu weliga isagoo aad u qoslay ma arag xataa araa ilaa aan ka arko oon u jeedo minhum rasul sal slam ilhawaati yani dhabxaragiisa iyo gowstameedkiisa inama kaana dhediisu inama kaana nabi sal yatabasamu kii moosooda inama kaana rasuul wuxuu ahaa yatabasam kii moosooda qaala caaisha waxay tidhi wa kaana nabig wuxuu idaa ra'aa hayman daruur hadduu arko aw riixan ama duufaan iyo dabayl uu arko curifa waa la garan jiray fii wejhi wejigiisa dabaysha inuu dhibsanayo iyo daruurta soo madow ee soo socto nabigu dhibsada waa laga dareemi jiray hadduu arka nabig roob soo qabtay wax soo madow oo soo socda ama dabayl soo xiimayso kacday u arkay habaas kacya dabayl nabigu waa dhibsan jiray muxuu ka baqi jiray inuu halaag ay wadato oo madda lagu halaago meesha adigu aad qasliya farxi adhihii roob baa soo socday iyo dabayshu waa ansaxay la kacayso meeqaa dadda roob lagu halaagay say daruur u sugaayeen duufaan lagaga dhigay dhagaxyo lagaga dhigay marka inaad ilaahay cadaabkiisa ka aamin noqoto wax kastuma aad tidhahdo waa wanaag iyo khayr waa halis weyn curifu waa la garan jiray fii wajhi wejigiisa laga garan jiray karaahiyada ka muuqata faqaalat waxay tiri caaisho yaa rasuula rasuulka ilaahayow ina annaasa dadku idaa ra'ow hadday arkaan alkhayma daruu hadday arkaan farixuu waa ku farxaan dhaqanka bini biniaadamka iyo basharku waxaa weeye dadku hadday daru roobeed arkaan waa ku farxaan rajaa quudarrayn ay quudarraynhayaan rajaa'a an yakuuna fiihi lmatar rajaan qudarayn yani ay ka wacal qabaan ama ay rajaynayaan an yakuuna inuu ahdo fiihi fi lhaymi fi saxaab almaar darar roob wado oo da'aysa oo curanaysa inay tahay ba dadku ka wacal qabaan aduguna waxaa soo dhigan bacdaaba meesha soo dhigan wa araaka waxaan ku arkaa idaa ra'aytahu darurta aduu markaad aragto curifad waa la garan fii wejika wejiga waxaa laga dareemi alkaraahatu kohsi iyo nacbaysi iyo cabsi aad ka baqayso daruurtii faqaala wuxuu nabi yaa caaisha caaishow maa yuaminii maxaa iga aamin gelin an yakuuna inuu ahaado fiihi fi اlkhaymi cadaab cidda ii damin qaadi aan mas-uulka adoortaha soo madow inaan roob bese wado iyo dhibic roobaad maadaa mas-uulka ah war noo haya hayb lagu sheegay gabadhah meeshaa ku dhiman intaasood qoon baa lagu halaaga daruur madow eeday iska ilaali hawsha idan waxaa ruuxa muslimka xawaadiidta dhacaysaay iyo waxyaabaha soo madow waa inuu wax kasta ka fisho uusa iska dhiganin meeshu waa un khayr intaasu dembibaad gashay aduu haddaadan dunuub waaweyn gelin qoomka dhex jirtaa galay ida nazla albalaau yacumu aaalix wasaalix waاtaquu fitna laa tusiibanna liman dalamo minkum khaasa idan howlo badan baa jooga haddii la xumaayo waa lashalaagi dadko dhan wafiina saalixuun man laa yacaashu nacam ida kasura fiihim alkhabas waa la iswada hayaa marka waxaa weyaan bayna alraja walkhawf inaad ku jirta la rabaa ma yuaminii maxa iga aamin gelin an yakuuna oo maxaa iga badbaadinaya an yakuuna inuu ahdo fiihi fi اlkaymi cadaabun cudiba qowmun qolyaa la halaagay oo lagu cadaabay bariic dabayl baa lagu halaagay <clears throat> waqad ra'aa qowmun qolyaa waxay arkeen alcadaaba bay arkeen minhu alcadaaba bay arkeen minhu min alkaym cadaab daruur ah bay arkeen roob bay moodeen faqaaluu waxay idhaahdeen hada caaridu mumطiruna falama ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumطiruna bal huwa ma istacjaltum bih riixun fiiha cadaab aliim suuraة اlaxqaaf ayib waa qoomka caad nabiy llahi huud nimanka loo diro yaman ree yaman bay ahaayeen yaman bay ahayen mesha lagu halaagay meel samca ka koraysa hadda sheegaan inuu nebi huud ku aasan yahay daruur buur dheer oo markaad ka timaado sacda ama macrib ka timaado usoo socotay sanca baad ku arkaysaa bay ku leeyiin nabi yacquub iyo nabi shucayb iyo nabi huud bay leeyiin laakiin qubuurtan qubur sugan ma ah laakiin oo nabi huud aaggaa joogay oy ree caadna ree yaman ahaayeen ayib weliba qaybta koonfureed lagu halaagay waa waxa taarikhda qorayso la wada yaqaana maraakiinto dhan ay yaqaanaan ayib ree shaamna qabri ku yaala dimashq horkeed ah nabi huud baa ku aasay niman meel wax ku haysta ayib <clears throat> waqad ra'aa qowmu baa arkay alcadaaba bay arkeen minhu min alhaymi ka mida faqaaluu waxay yidhahan haadaa kan kada waxaa weye caaridun daruur wey caaridku waa daruurta weyne gudban ee xaggoo kale kaaga timaado mumtirnaa noo roobeyna noo da'ayo roob sii daynhayo markaasaa libal huwa ma istacjaltum bih faatinaa bay la kacay cadaab noo keen in kunta min asaadiqiin wixii aad degdegsateen doonayseen weeyu cadaab ahaa riixun fiiha cadaaban aliim marka caaishay daruur kastoo soo foorarsata roob iyo wada hamooyin khayr ah musiibana waa noqon karaa wey marka iska ilaali baabu daxwi marka nabig wuxu ohan jir sal slam markuu arko daruur soo madow markuu arko wuxuu odhan jira allahuma inna asaluka khayraha wa khayra ma fiiha wa khayra ma ursilat bih وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به يعني مقت ولا دعيشته إله ضرورة سيمدو خير كذا يا خير كي وضو يا خير كي الله صدرك ودي سجد وحكام من قال شر كذا يا وحش يا كل حجرة يا شر كي الله صدري roobka soo socdba guur kaadumi dad kordhaa soo taambay jac kugu farsan karta hanqar baa kugu farsan kara biriq baa kugu dhici karta guruuba kaa dumin karaa marka maangalba ilahi subxana wa tacaala ayb baabu daxiki qosolkii baab xadaana sulayman bn daawud abu rabiic azahraani dhowr kor ban soo marray sheekha asaga waa iqa qaala wuxuu hi xadaana ismaaciil ibn zakariya alkhulqaani waa saduuq ila anahu yukhdiu qaliilan kama qaal xaafid qaala xadaana ibnu raja ibnu raja baa aniga ii qoran laakiin abu raja baad moodaa inuu fiican yahay wax aniga lamadiisa uma jiraanba sidiisuba maxaa kuu qoran sheekh ibnu raja abaylatolana helo xadaana abu raja magaciisu waxa loo yaqaanaan muxriz ibn cabdilah muxriz ibn cabdilah alkhuraasaani waa saduuqun ila anahu kaana yudallis ayib <clears throat> ninka iskale ee eh, mxuu ahaa eh, ninka iskale eh, fadlullahi asamad wuxuu sheegaya inuu ibnu rajaa wuxuuna waa maxal ibni cabdilaahi buuhi tarjamo khaldan halkaasuu maray laakiin duruqa markaan firfiiriyey kulli aburaja bay qorayaan aburaja baa saxa can burd ibnu sinaan waa saduuqun rumiya bilqadar can makxuul ashaami ila anhu yudallis fiqa xaafid ila anhu yudallis can waasila ibn alasqac saxaabiga jaliilka waa isaguna can abi hurayrata qaala qaala nabiyu laba saxabi xadid kala qaadanaya aqila yare baa la yidhi saxaabiyow addaxika ruuxa muslimka la hadlayada ilan saxaabi bas damae muslimow qosolka yaree wey fa ina kasrata adaxiki qosolka badani tumiitu waxay dishaa alqalba qalbigay dishaa ingejisaa ayib xadaثna maxamed bn bashaar bundar shaykh اljamaca qaala xadaثna abu bakr alxanafi cabdاlkabiir ba magaciisa loo yaqaanaa ibn cabdاlmajiid iqaة xaafid qaala xadaثna cabdاlxamiid bn jacfar saduuq ila anahu mukhtalafan fiih can ibrahim bn cabdilah ibn xunayn alhaashimi waa iqa kaiir اlxadiiث can abi hurayrata can الnabiyi qaala laa tukiruu ha badinina muslimiinay addaxika qosalka faina kasrata adaxiki qosalka fara badan tumiitu kasrada waxay dishaa tumiitu waxay dilaysaa alqalba qalbigay dilaysaa kasradaa dilaysa wey ayib xadaثna muslim ismaaciil الtabudaki qaala xadaثna rabiic ibn muslim aljumaxi abu bakr albasri iqaة xaafid qaala xadaثna maxamed ibn ziyad alalhani min iqaati الtaabiciin can abi hurayrata qaala kharaja الnabiy sal slam calىa rahdin buu ku soo baxay kharaja الnabiyu nabigaa ku soo baxo mur ku soo yidhi calىa rahdin kooxoo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida calىa rahdin calىa jamaaca yadxakuuna qoslaya wayataxadatuuna sheekaysanaya faqaala nabig wuxu uhi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogahay oo min cadaabillahi wey low taclamuun haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay min cadaabillaahi wa khadabihi wa ciqaabihi ladaxigtum qaliilan in yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum waad ooyi lahaydeen kaiiran in fara badan uma ansarafa nabigu waa iska gadoomay waa laabtay gurigiisiibu aaday wa abka waana ka oohiyey alqawma saxaabadii meeshuu fadhiyey wa abka nabigu waa ka oohiyey bal i صaxiix waxaa ku sugan nab sal slam inuu ka ooyey ilaa saxaabada wtay maryihii isku dabooleen ay nin kasta hiraagay walahum khaniin ayib wawxa allaahu ilayhi caza wajal wawxa allahu ilah wuxuu waxyooday ilayhi ila nabi sal slam u waxyooday yaa muxamed muxamadow lima tuqanid cibaadii addoommahayda maxaad u quusin ood u samrin nabi maxamed markiiba waxyi baa yimid jibriil baa yimid saxaabadii aad iyagoo iska kaftamahayo qusli aad ka dhexkacday ee nin kasta miraadka isla roday ka daba tag naxariista ilahay ummadda ha ka quusin isu dhex dhig baabu tarkiibi watarhiib markaad xooguhu aad tiri ina rabbaka la sariicu lciqaab wa inahu lakafuur raxim u daba dhig wa ana cadaabii huwa alcadaab alaliim nabi cibaadii anii ana alkafuur raxiim wa ana cadaabi isu daba dhig baa layidhi nabi maxamed la soo celiye marka ya muxamed lima maxaybaa tuqanidu u quusin wey u samrin cibaadada addoommahayga can raxmati uga quusanaysaa farajaca anabi nabi maxamed waa laabtay faqaala wuxuu yii muslimiintii ooyeysay abshiruu bishaaraysta yani bilkhayr walajri wاthawaab wixii aad samayseen wasadiduu sawaabaysta xaqa ku daala wey sida sawaabka ah waqaaribuu dhexdhexaysta oo ruuxa u dambeeye maqbuul ku baasana iska dhigin boqolkiiba boqol inaad keentaan naftaas kaga bixinoo mufrida noqonin oo mubaalaqada iska ilaali idan khayr umuur awsatuha waqaarib yani dhexdhexaysta weeye sajiduuna khayrka u qasta wey sawaabaysta sawaabka ku dadaala iyo sida khayrka ah hawshuna dhexdhexaad ha noqoto nin mutaakhirna ha noqonin mubaaliq fi lamrina ha noqonin wey dhexdhexaad idan markaasaana dhaanto sajiduu waqaaribuu waabshiruu idan marka waxaa weyaan waa lagu wado wacdiguna waxaa weeyaan in sidiisaba lasku daro khawf iyo rajaa ama tarkiib iyo tarhiib lasku daro ayb ruuxa muslimka mar hadduu wanaagga sameeyo wanaaggiisa waa in loo sheego oo wixii khayr u leehay la dareensiiyo xumaanta laftarkeedu in lascamujujo waa in loo sheego ayib baabu idaa aqbala aqbala jamiican wa idaa adbara adbara jamiican baab yahay ilan adab baa jiray akhlaaqdu inay tahay dad wax eegeyso sheeddan wax ka fiiriso ilqoorka iyo ilqoorkan wax ka fiiriso ama sheedda wax ka fiiriso ama ilguraya waxaa tiraa qolyaha dadka qaarkii baa isticmaala ciyaal xaafahoo kale ilguray bay dhahaan ayib lama rabo mar adoo dhan soo jirta ruux si dhammaystira u fiiri ayib marka sidii dawacada marna qoorka ruux kamid xagga fidayso waxaa weeyaan waa khifa khifay tustaa ruux fudayd iyo dhasadhaslaalimay tustaa ruux degan oo hayiin ah waa noqdo rasiin ah si dhammaystir ruux u u qaabil haddaad siisan si dhammaystir u jeeso xadaثna bishr bn maxamed aba maxamed almarwasi qaala akhbarna cabdullah bn mubarak alkhuraasani qاala أخbarna usاmaة بن زayd abu زayd الlayثي waa nin صaduuqa ama ثiقة ah إila أnahu تakalama fi bacض الcilm qاala أخbarnii muسى بن msلم بn abi msلم mawlى ibnaةi qاarid waa nin majhuul xaal ah bukhaarي fii taarikhi ku sheegay walam yadkur fiihi jarxan walaa tacdiilan ibn abi xaatim wuxuu ku sheegay fi jarx watacdiil lam yadkur fiihi jarxan walaa tacdiilan ninka ibn xibaan abu xaatim albusti wuxuu ku sheegay fii iqaatihi ayib laakiin maadaama dabaqadaa dhacay wax jarxin aan loo haynin ibnu xibbaano mutasaalina xoogo jalac ka siiyey waxaan leenahay nuxasin adana bi baabkeenu kusii socna weyn insha allahu tacaala can abi hurayrata anahu abi hurayra rubama waxaa laga yaabaa xadaa inuu ka warrama can الnabiyi oo fayaquul markuu axaadiisa warinayo alfaadu isticmaalayo iyo tilmaamuhu nabiga ka bixinayo in badan bay kala duunaayeen marba marka waa laga yaba abi hurayr inuu yidhaahdo xadaaniihi xadiikan waxaa ii sheegay ahdab shufrayni ninka xiribahaba waa weynaa shufraynku waa xujubaha timaha xiribta ka soo baxa wey nabi maxamed ka tima badan buu ku lahaa xiriba marka hadday ku xiran yihin foolxumo weye hadday kugu yeerinna foolxumo weye inay badan yihin baa quraxa ayib <clears throat> saas wey <clears throat> marka xiribahan wey kuwa ma aha kuwa laga hadlay kuwan wey kuwa xaajib baa layadaa kuwa kore ee sunniha u taqaanan xaajib baa layadaa ee kuwan wey xiribta ayib xadaanihi waxaa ii sheegay xadiidkan idiin sheegay saxaabadii ama taabiciinow ahdaba shufrayn ee rasuulka xiribaha waaweynaa ama badnaa timaha badnaa abyad dhulka shaxayni ee bog cadda ama beerka caddaa yani shaxaynku waa keliyaha ila nabigu shaar inta badan ma jirin susaanna ma jirin goobaa la qaadan jiray markuu nabigu sujuudoo kale kilkiliisu waa muuqan jireen boggiisana dhankan dhinacaa muuqan jiray nabigu nin aad u casoo quruxsan bu ahaa marka wuu tilmaamhaya dhinacyihiisi wuxuu ku tilmaamaya xiribihiisi buu ku tilmaamay idaa aqbala nabigu markuu qaabilo uu soo jeesado aqbala waa soo jeedsan jiray jamiican si wada jir ah isagoo dhan buu kusoo qaabili duu kula hadlahayo isagoo xagga dhawray kula hadlimaado isagoo dhammaystiran oo kusoo qaabila bay kula hadlaya waidaa adbara hadduu jeesanayana adbara jamiican lam tara ma arag caynu il milahu nabi maxamed oo kale nabi maxamed buu i il weligeed wax asaga lamida ma arag runtii walan tarahu mana arki doonta buui hadda ka horna ma arag lam baa la yidhi ila ficilku mudaaric waxay ka dhigaysaa maadi macniis u bedelaysaay hadda ka horna ma arag mana arki doonto istiqbaalka iyo mustaqbalka lam tara caynu ilma arag milahu mila muxamadin walan taraahu arkina mayso milahu mila muxamad cala aliطlaaq ayib صaxiix waa shawaahid fara badan mule xadiisa bara ibn caazib waa hindi abihaala yuu leeyahay cali ibn abi intuba yuu leeyahay baab almustashaaru mu'taman wuxuu baab yahay mustashaar ninkii lala tashaday almustashaaru ninka lala tashaday mu'taman waa nin la aaminay ruuxu hadduu kula tashado wuu ku aaminay ma khayaani karti xadaana aadam ibn abi iyaas xadaana shaybaan ibn cabdiraxmaan abu mucaawiya albasri iqat min rijaal jamaca ama shaybaan ibn faruukh dabaqada waa ka dambeeya oo ninkanaa weyn qaala wuxuu yihi xadaanaa cabdilmalik ibn cumayr waanu soo maray isaguna waa nin iqa ah min siqaari taabiciin waliba iq can abi slma bn cabdiraxmaan الzuhri can abi hurayrata qaala qaala rasul sal slm qaala الnabiy nabi maxamed wuxuu ku yidhi liabilhaytham ibn tiihaan in badan baynu soo maray saxaabigan xataa fi shamail baynu ku soo maray ayib nabi wuxuu ku yidhi hal laka khaadimun khaadim ma leedahay abulhaythamow gacan yaro ma leedahay qaala wuxuu yidhi abulhaytham laa nabi maxamed oo malihi abulhaytham ibn tiihaan alansaari saxaabiga timirta badnaa ee adhiga badnaa wey abubakar iyo nabi maxamed wada socdo maalin ay u tageen islaanta bay u tageen waxay dhaheen awey ninkaadi nabi maxamed wuxuu noo doonay biyo yastacdib lana almaa biyo macaan buu noo doonay madiina biyo macaan ma waa ku yaraayeen gobol bay u dhigtay soo dhawaada tiri way iman doonay abulaytham ayagoo fadhiya buu wuxuu soo galay isagoo wada wadaan weyn oo biyo macaan la ordaayuu soo galay wadaantii buu dhigay nabi maxamed biyo u shubay duruu wuu booyey beertii buu laan weyn wuxuu keenay timir ah gacan intaa leeg bula soo boda nabig wuxuu ihi maxaa kugu dhacay abulhaytamo maxaad inta rudabka nooga soo guri weyday rudabka bis ah wuxuu nabi maxamed waxaan doonayaa inaan kala doorataa ninkii timir dooni ninkii rudab dooni ninkii balxi dooni ninkii busri doona nin kasta khiyaarkii daqasimu taasay keenaysaa inaad wix adugu soo doorto waa laga fiican yahay isku soo dar ninba waxbuu ku fiican yahay intiisu qaadanaya kadib haddana nabigu u loogay ayib markaasaa loo duceeyey waa kii marka waa la isweydiin doonaa naciimadan markuu nabigu tagahayey wuxuu ku yidhi abaalgud baa laga rabaa ila nabi maxamed weligiina wax u qabtay abaal kama tegi markuu nabigu tegi wuxuu ihi waanku arkay inaad gacan la'aan tahay wax ciidana khaadin ma leedahay ila ninka isagoo maanta arigi raacahayo oo beerta ilaalinaya oo islaantu u xoogay biyihii soo dhaaminaya waa nin cadiban ayib wuxuu ihi khaadim ma leedahay saasay ku timid waynu soo mar asagoo mufasala xadiidka dheer waxa wariya tirmidi fi jaamici wa fi shamaail hal laka khaatimun qaala wuxuu laa maya qaala wuxu uhi faidaa aataana markuu noo yimaado sabyun qafaal gaala la jebiyey marka ciidan laga keeno fatina noo imow sabyu waa ciidanka lasoo qafaashay gaala la jebiyey ayb ban waraabiya gaala baqatay bara la helaa wey ayb markay jabaan noo imow wey fatina noo imow fautiya nabiyu nabigaa loo yimi sal slam waxaa loo keenay bira'sayn laba adoon laba madax yani laba adoon wey laba sabiy laysa macahu maa saaliu saddex awlad un lahay ciidan duulay sariya duushay waxay keeneen laba sabiy laba adoon bay keeneen laysa macahumaa aalid mid saddex aan lahayn faataahu abulhaytam baa u yimid ogow wixii la soo waa labadaas nabi maxamed ballan buu qaaday abulhaytam waa iskaana hadi ila noo iman waa laisku ogaaye qaala nabiguna wuxu uhi ikhtar minhumaa kala dooro abulhaytama labadan adoonta ad isha ku muddo ka kula qiima roon kula geeru kula bax baa leeyi qaala wuxuu uhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow ikhtar li adu ii door nabi maxamedow adugu labada nin ii doorbood xaajada lagu socday marku halis way ninku asagu kaa doortaa fiican haddii labadii shaar ama labadii kitaab ninku sheekhu adigu ii kala doorku yidhaahdo waa halis hawl culus wey waa lagu aaminay waa lagu xurmeeyey waa lagu fiirinhaya ugu waata lixjaad waa lagu fiirinhaya ayib marka imtixaan wey lakin nabi maxamed ma imtixaanay saxaabigu inuu asagoo ugu aqoon badan yahay buu garanhayay marka wuxuu rabi inuu u ninka fiican laakiin soomaaliyaad waa lagu imtixaanay marka ii kala fiiri lagu yidhaahdo imtixaan meesha ku jira iska ku dheh imtixaanka faqaala nabigna wuxuu uhi ina almustashaara ninka lala tashaday saxaabiyow mu'taman waa nin la aaminay ninkii lala tashaday nabi maxamedo ii door waa tashay moogta ninkan labada nin ii kala door ninka fiican waa mu'taman nabi wuxuu uhi khud haada kan qaado laba adoon soo maha kan ku wareeg maxaa yeelay nabi maxamed waxaad ku dooratay fa inii ra'aytuhu waxaan arkay addoonkan yusallii asagoo tukanay kan muusan tukanayn intaan la soo waday ama maalmaha intuu meesha fadhiyey kana waa tukanay idan muslima ama islaamay wastawsi u dardaaran bihi bilcabdi khayra khayrna ku ogow baa leey khayrna ku ogow waa nin tukanaya ka dadaal meel ha kaga dhicin ha la fajarinin addoonku buu qaatay gurigiisi buu la tegey gabadha wuxuu qabay cajab ka dhacday buu qabay oo aad u qiimo badan oo ansaariyad ah gabadha waxay tidhi addoonku nabiga kusuusay haa muxuu ku yidhi nabigu saasuu yidhi haddee dardaarna waxaan fili bay tiri xore addoonka khayr u dardaarano addoonka wanaaji waxaad ku wanaajin waxaa ugu fiican xor ka dhigdar ilaahay ha ku shaqaysanin inkaad qabto waa sida ciidankaada laysiiya ad dhaafinaysaa tarayayda buqaat tarayayda buqaat faqaalat imra'atu waxay tiri xaaskiisii maa anta matid adugu bibaaliqin mid gaarhaya maa qaala wuxuu yidhi fiihi fi lcabdi annabiy nabigu arrintu maxayd istawsi bihi khayran maa anta matihid saxaabigow abulhaytamow bibaaliqin mid gaarhayo fulin kara matihid maa shaygii qaala uu yidhi fiihi fi lcabdi aan nebigu ka yidhi waa maxay in khayr lagu ogaado loo dardaarmo la wanaajiyo ma gaaraysid ilaa an tuctiqa inaad xoraysa mooye abaalka nabi maxamed uu kuu sheegay iyo dardaarankiisii nin fulinaya matiid inaad xoraysa mooye addoonka xore qaala wuxuu ihi fahuwa catiiqun makhaatina ka bur catiiq xor weeye saacaddan laga bilaabo nabi maxamed baa arrinta loo sheegay wuu ogaaday nabigu saxaabi waa u sheegay faqaala nabi nab wxu sal sl nabi maxamed ra'yi gabadha soo jeedis iyo abulhaysan inuu xaaskiisa taladeeda u qaatay wuu ku ammaanaya weliba wuxuu cadaynaya nabigu inay tahay gabadh khayr badan oo wasiir wanaagsan ah ahlu khayr ah laguna far adaygo faqaala nebina wuxuu ina allaha ilaahay lam yabcad maba dirin nebiya nabi weligii ma soo saarin walaa khaliifatan madaxweyne ma soo saarin ilaa hadduu soo saaro nabi iyo khaliif iyo madaxweyne la helo adduunka walahu waxaa u sugan wey biaanatayn laba maxaa u sugan dhisi dhowr wey laba saaxiib buu leeyahay laba dhig buu leeyahay bidaanatan yani ruux kastoo boqora mas uulah ruux kastoo sheekhu caalim ah nin mas-uula nabi rasuul ruux kastoo xil hayaaye laba saaxiib buu leeyahay dadka yacni ku xeeran ee la joogaayey ee sintiisa u sheegta laba mid may noqonayaan nin khayr iyo wanaag ruuxaa faro u kaalmeeya in ruux isagu faysa gooyo khaaina waa labada dadku ayib ilaa walow waxa u sugnaaday way bitaanatay laga dhowr weye bidhaan waxa lagu magacaabay waa shayga shicaarka ee jidhkaada la xidhiiday yaa bidhaan la yihahdaa sida dhidhowrka ama tiishaadka ad xidhataan oo kale ayib maxaa yeele waa ruux kula xidhiidha oo jidhkaada la socda oo sirtaada og wey butaanatun ta'muru <clears throat> waxay faraysaa ruuxaas khaliifka ama rasuulka ah bilmacruufi shayga wanaagsan wa tanhaa waxay ka reebaysaa canilmankari xumaha bay ka reebi wa bitaanatun bitaano kalena laa ta'luuhu kaba hakar maysa wey laa taluhu laa tuqasir wey ka hagran mayso khabaalan ay fasaadan badaanana inuu faylasha ku jaro oo ku minjo xaabiyo oo ku majara habaayo ku bixinaya had iyo goor xumaantaad u raadinaya laa taluhu ka hagran mayso khabaalan wax xumaan ah oo ku xumaynaya weye dhibkaaduna ka shaqaynaya nina wanaaggaadaba ka shaqaynaya kafankaadu tilayaaba kan dambe waman yuuqa ninka laga ilaaliyo bitaanata suuq dhidhowrka xun nin ruux laga ilaaliyo biaanatadhidhowrka xun yani saaxiibada xun ninka laga ilaaliyo faqad wuqiya min ashari wey shar waa laga ilaaliyo haddii saaxiibka xun rabbi kaa ilaaliyo shar waa lagaa ilaasho wey haddii laakiin aad dhex fadhiisato waad dhex fadhiisato wey maxaa yeelay marka saa darteed min baab fiqigu waa maxay abulhaysamow gabadhaadu aad qabto xaaskaadu waa biaana saalixa fa inahaa amaradka bikhayr xaaskii baa ka mid ah xaasku waxa laga yaabaa inay khayrkaas diidaba waan halgamahaya hadhaqaaqin yadnaga tegaysaa xogo waan bixinaya bilka naga away intaynu qaraabo kusuux baa tahay dadka konton baa loo diraa boqolka doorti maxay tahay hortidaba hoogaas laba boqol laba boqol way badan tahay konton dir balaayoonku minjaxaabeen oo fayaysha goyna waa dhici kartaa mid kaaga horrayn hooyada bilkeedii iyo qaraabadii alka kaa jeclo kaaga horray wayba jirtaa bilahi subxana wa tacala muslimiinta saaxiib wanaagsan oo saalixasiiyo wabilahi towfiiq